ukin walaa dakaata liljaradi ilaa لمالك بما يكون قتلا وسنة الإبل نحر وانعكس لغيرها ولم يجز لابن أنس خلاف ذا إلا لمن يضر ولزرافة لديه نحر وأجمعوا على الجواز إن فري الودجان مع حلق ومري وللعراق ترك فرد لم يضر ومالك من هالمري لم يعتبر والشافعي كالحنبلي يكتفي بالحلق والمريء والعكس قفي ومالك أبطلها من القفا وغيره, وغيره على الحياة وقفا فإن يصل لحلقه حيا يبح وفعله مكروه أو حرم وضح وهكذا اختلافهم في رفعه ليده قبل تمام قطعه والذبح بالعظام جاز إلا للشافعي فمنعه تجلى ولم يجز بالظفر والأسنان واستثني منزوعا لدى النعمان والمالكي يجيز أو يمنع أو يكره أو فصل كل ذا رووا وقصد ذبح من شروط التذكية كذا لغير الشافعي التسمية لا إنسها والظاهر ما استثنى وكونها لقبلة قد سنى وحل ذبح أمة الإسلام وعكسهم عبدة الأصنام كذا المجوس وأبو ثور أحل إن مسلم إليهم كان وكل وصح من أهل الكتاب لا العرب منهم كما المطلب له ذهب وشرطهم للأصبحي أن يحل ذبح لهم لا لليهود كالإبل وعنه أيضا أنه ليس يحل إن وكلوا من مسلم فلا يكل وإن wain yusamu sma lmasiixi yamtanic ligayrihi wacindahu lkurhu tubic wadabxu murtadin laqa laakin yaraa isxaaqu an yajuusa in tanasara washarطu gayri shaafici caqlun falan yasixa min طiflin khalaa waman yujan laakin lada nucmaani saxa minhuma in yacqilaa tasmiyatan falyuclama wafi lmuxalla hadru dabxi disibaa wahadru dabxi muctadin qad qasaba الذبائح waa jamcu dabiixa waa wixii la gowracayey marka waxaa laga halkan lagaga hadlayaa gowricii iyo axkaamtiisii xaqiiqadii gowraca maxaa gowrac noqonaya maxaa shuruud uu leeyahay daabixii ama qofkii gowracaya yuu noqonayaa xayawaanaadkii maxaa gowrac u baahan iyo maxaan u baahnayn intaasaa markaa meesha lagaga hadlayaa wuxuu yihi makuulu beriyin yani makuulu xayawaanin beriyin xayawaankii beriga ahaa kiisii ma'kuulka ahaa ee la cunayay xayawaankii berriga lawada cuni maayo kitaabal acima inoogu iman doontahay xayawaankii beriga ahaa ee la cunayay ama kiisii la cunayay yaxillu bidabxihi gowricidiisa ayuu ku xalaaloobay marka xayawaanka hadduu berri yahay dabxi buu u baahan yahay gawrac buu u baahan yahay ama naxri laakiin si kale ku xalaaloobi maayo wamaa bibaxrin fabilaa dabxin uki wixii laakiin badda ku sugan wuxuu waxaa la yska cunayaa dabxi aan baa la cunay alxillu maytatuhu baa markaa isaga laga qaatay kan kale laakiin dee xurimat calaykum lmeyta badiina waxaa la yidhi alxillu maytatuhu markaa dee dabxigiina haddii dabxi laynagu xidhi lahaana waaba lagu kadeegmi lahaa markaa wixii badda ku sugan dabxi uma baahna iyo gowrac wixii laakiin berriyaa u baahan waxaa markaa la isweydiinayaa wixii marna biyaha ku noolaa marna bannaanka u soo baxayay wuxuu yihi wamaa yaciishu wixii ku noolaa bihima labadaba ku noolaa berrigana ku noolaan kara yani waxa weyaan waa joogi kara biyahana dhex geli kara oo aan hafanayn kaa xukunkiisu muxuu noqon wuxuu yihi fabaxriyun limaalikin maalik agtiisa baxri buu ka dhigay oo timsaaxii ama iyo xaaskii iyo rahyi iyo wixii lamidka hadda waxaaso dhan isaga agtiisa waa la cunayaa saynu arki doono waxaanu xisaabinayaa xayawaanaad baxriya marka dee muxuu ahay rahyi baktiga ah waa la yska cunaya marka sida loo cunayo koodii caadiga ah marka noolaa weynaya haddii markaa la dilo waa la cunaya ayaa koodii baktiga ahaana loo cunayo walisiwaahu berri wixii isaga ka soo haray xayawaankaa ah marna biyaha gelaya marna badda gelaya hadiiba ay xalaal u xukumaan hadhow waa isku qabsan doonaa xalaalnimadiisi hadiiba xalaal loo xukumo xalaalnimo loo xukumo berri bay ka soo qaadayaan ee baxri kama soo qaadayaan maxaa yeelay dee asalku waa inay meytadu xaaraan noqoto xayawaankaa baxrigaa ah baa laga soo reebay kanna waa laga shakisan yahay asalkuna wuxuu ahaa rukasu laa tunaadu bishaki markaa jumhuurka iyagu xaggan kale ayay marayaan wixii ay ka ogolaadaan waa inaanu meyta ahayn waa in la gowraco wa shardu madbuuxin neefka haddaba la gowracay shardi waxa u ah xayaatun tastaqiru nolol sugan oo nolol baa shardi ah haddana waa inay ahaato nolol sugan alxayaat almustaqira qolyahan shaaficiyadiyo waxay ku eh, xadeeyaan ay ku dabdiyaan eh, in uu ikhtiyaarkiisa neefku wax ku eegi karo ama uu ku dhaqaaqi karo xarakatu ikhtiyaar ama dhawaq maarata nudqu ikhtiyaar ama eh, nadratu ikhtiyaar waa inay jirto laakiin naftu kasii baxayso hadda ikhtiyaar baan lahayn oo rafasho un mooyaane wax kale aan lahayn kaasi xayaato mustaqira a ah maaha wa sharu madbuuxin adaba waxaa la gowracaya waxaa u shardiya xayaatun tastaqiru nolol oo weliba mustaqir ah wa muطlaqu lxayaati bilkuufi ictubir nolol uun wax uun nolol noqon kara ayaa abu xaniife agtiisa muctabar ah ay calaama oo sheegaysa in nolol uni ay jirtay yaanu noqoninba nolol markaa waxa weeyaan xayaato mustaqira ah xataa hadduu dhiiggii si fiican usoo gooyo oo marka waxa weeyaan uu noqonayo calaamad tusinaysa in neefka nololi ku harsanay iyagu waa caadiye laakiin qolyihii kale waxa aan ah, sidaasi ah waxay leeyihiin waxbaba nololiba kuma harsanayn nololiba kumay harsanayne ma gawraca maxalu soo kordhinin bay leeyiin ka madbuuxin waa xanafigii weeyaan yacni xataa sidii neef la gowracay rafashadiisi ba ha noqoto waxa calaamad ahiye haddii calaamad u la helo ama rafashaa laga helay ama dhiigiyo xoog u soo booday baa la helay calaamad uu tusinaysa in nolol ay ku harsanad haddii la helo iyagu waa caadi bay laakiin qolyaha kale oo dhan taa ma ogola wanaxwu maa nuixa neefkii la herdiyey oo kale yumnacu waaba la diidayaa cinda maalikin maalig agtiisa walow dubixa xataa haddii la gowraco fii khamsatin shan iyadoo markaa naiixadaas ay ku dhex jirto tabda'u bilmunkhaniqa munkhaniqo ka bilaabi jirta xurimat calaykum almaytatu wadamu walaxmu alkhinsiiri wamaa uhilla ligayri illaahi bihi wlmunkhaniqatu alaa ka bilow wlmunkhaniqatu wاlmawquudatu wاlmutaradiyatu wاlnatiixatu wamaa akala الsabc shantaas shantaasi imaam maalig agtiisa xataa haddii la gowraco xalaal ma noqonaya xataa haddii ay xayaat mustaqira ay u harsanay nolol mustaqira xataa haddii ay ku harsanay oo la gowraco ma xalaaloobayaan jumhuurkiina waxay leeyihiin haddii la gowraco way xalaaloobayaan khilaafkana istinaaga ayaa la isku hayaa ma munqaطic ba mise waa mutaصil ilaa maa dakaytu markii intan lasoo sheegay murkhaniqadii iyo mawquudadii mutaradiyadii naiixatii maakale sida lasoo sheegay ayaa ilaa maa dakaytu maalikiyadii maxay leeyiin ilaa maa dakaytu laakiin wixii aad gowracdaan eed caadi u gowracataan kaasaa cunaysa kan bahaluhu kuwan bahaluhu dileen iyo kuwan sida noqday iyo kuwan waxaadna cunaysaan wixii aad caadi u gowracataan baa cunaysaan jumhuurkii kalena waxay u fasirayaan ilaa maa dakaytum min hadihi alkhams kuwan wixii aad ka gowracdaan aad nolol ku gaadhaan mooyaane inta kale ha cunina bay jumhuurku iyagu leeyahy maalikiyaduna xaggan ka hegi dabcan haddii wixii uu caadi u noolaado oo dee nolol ay inta kusoo hadlo uu caadi u noolaado bogsado ama dee xaggii bogsashada uu kaco markaa way laakiin marka waxa weeyaan hadda ku oo halis ah oo inuu u dhintaa ay dhici karayso aada adigiina gowracdo bay waxay leeyihiin ijtamaca alxalaalu walxaraam faqulliba alxaraam labada nabarkii u dhintay garan mayno adna nabar baad ku dhigtay baalkuna nabar buu ku dhigay marka inuu tan kaleba u dhintayba ayaa dhici karaysa marka ilaa maa dakiitun xaggaasay marinaya wuxuu yidhi wanaxwu maa nuixa wixii la herdiyey oo kale yumnacu cinda maalikin maalik agtiisa waa la mancinayaa walow dubixa la gowracey fii khamsatin iyadoo kaasi uu shan ku dhex jiro tabdau bilmunkhaliqa munkhaliqa ka bilaabaysa wa canhu waxaaba riwaayad kale maalig laga soo wariyey daatu suqmi tii xanuunsanaysay aydan sidoo kale mulxaqa iyaduna halkaa raacay oo neef de waa tii soomaalid markuu neefku doosii marka laga quuso tii la gawrici jira la bereenay laga gaadhsiinay ka gaadhsiintaasi ma anfacayso ah, aan muctamad ahayn ayaa madhabtii maalikiyada iyaduna ku jirto qolyahan o ilxaaqinaya wlilciraaqi yahuru lmuxaramu bidabxi wlfatwa bihi laa taxkumu fii gayri jildi gawrucu xayawaankii ma'kuulka ahaye la cunayay saamayn buu dee ku leeyahay oo markii la gawraco waa kaa xalaal noqonaya daahir buu noqonaya axkaamtiisi xaggaasay u kacaysa wixii aan ma'kuulka ahayn ee marka horeba xaaraanta ahaa gawrucu miyuu wax u tarayaa hilibkiisaba la cunin xaggii najaasada bakti waa kii nijaasta ahaaye haddii la gowraco miyuu wax saamayna gowracaasi yeelanaya ayaa laga hadlo wuxuu yidhi walilciraaqiyu cinda alciraaqi xanafiga agtiisa yadhuru wuu daahiroobaya almuxaramu neefkii xaaraantaba sidiisa u ahaa bidabxi markii la gowraco daahir buu noqonaya xalaal noqon maayo laakiin daahir buu noqonayaa gebigiisuba yacni waxa weeyaan hilibkiisa iyo haragiisuba laakiin muxuu yidhi wlfatwa fatwadu bihi kan lagu eh, wlfatwa fatwadu laa taxkumu bihi kan ma xukumayso sidaa ma xukumayso fii hayri jildin wixii aan haragga ahayn xanafiyadii sidaas madabkoodu haba ahaadee waataynu marra horena soo sheegnee waxay leeyihin almufta bihi wax la yidhahdo culammadoo dambe ay rajaxeen yani iyadoo madabkii imaamku uu sidaa yahay bay ka bagrayaano ama qowlka saaxiibeynka abu xaniifa ay u bayrayaan ama muqtado maarata madaahibtii ka hadli doonaan intay wax ka soo qaadaan wax markaa ay kaliftay dantu bay markaa fatwadii ka dhigayaan marka iminka halkan oo kale waxay leeyihiin fatwada waxa weeyaan uun waxa daahiroobaya waa jildiga marka isku isku khilaafeen abu xaniifa madabkiisu waa sidee ma iyo iyo haraguba way daahiroobayaanba mise labada midunbaa daahiroobaya markaa sida fatwadu ay tahay waxa weeyaan jildiga keliyaa daahiroobay laakiin laxmigiisu waa nijaasti wuxuu yidhi marka ada dabiga uma baahanaya markaa meesha ka soo baxaysa maqaarkiisaas walilciraaqi waxaa u suganaya tuhuru wuu daahiroobaya almuxaramu neefkii xaaraanta sidiisa u ahaa markii la gawraco daahir ku noqonay wlfatwa bihi laa taxkumu wlfatwa fatwadu laa taxkumu bihi kaama xukumayso fii gayri jildi wixii aan maqaarka ahayn marka la joogo waliqayrihi wixii xanafiga ka soo haray agtiisa uxilla waxaa lagu xalaalay janiinu maa ukila wixii uurjiifka u ahaa neef ma'kuula bidabxi ummihi gawraca hooyadii la gowracay ayuunbaa gowrac waa dakaatu ljaniini dakaatu ummihi neefkii marka la gowraco wixii calooshiisa ku jiray neefkii calooshiisa ku jiray saasuu isaguna ku xalaaloobaya waa haddii aanu soo bixin isagoo dee nolol mustaqira leh isagoo xayaato mustaqira aleh uu soo baxo waa la gowracayaa markaa laakiin haddii uu soo baxo isagiioo siriirsan oo iska sii dhimanaya ama isagii oo dhintayba uu soo baxo taa hooyadii gowraca u ahay unbaa isagana gowrac oo xadiidii ayay qaadanayaan dakaatu ljaniini dakaatu ummi xanafiyadu waxay leeyihiin neefka laba gowrice markaa la cuni maayo xadiidkana ama sixadiisay ka hadli ama si kaleba u dabdiyeeno zakaatu ljaniini akaata ummihi bay yidhahdeen zakaatu ljaniini zakaata ummihi way nasbiyeen yani waxa weeyaan kanuu alwaajib zakaatuljaniini waa in janiinkii la gowraco zakaata ummihi ka zakaati ummihi sidii loo gowracay hooyadii oo kale waa in isagana loo gowraco taasaa zakaadkiisa iyo ay noqonaysa saasay markaa qaarkoodna yidhahdeen laakiin de xadiidka sida loo soo dubtay waa dakaatu ljaniini dakaatu ummihi inkaasay markaa lafteeda ay dee tashbiihii aanay m tashbiih baliiqa ay odhan karayaan waxa weeyaan janiinka dakaadkiisu waa dakaadkii hooyadii oo kale oo tashbiihi baliiqa aayoo kale zaydun asadun oo kale hadii khabarkii inay markaa yidhahda iyada lafteeda waa u furantay lakiin waa de waa khilaafu daahir jumhuurku markaa waxay leeyihin markaas gawrac ma baahna wuxuu yidhi walikayrihi wixii aanaan ahayn xanafiga waxillo waa la xalaaleeyey janiinu maa ukila baa la xalaaleeyey ma'kuulka janiinkiisi bidabxi umihi baa lagu xalaaleeyey gowraca hooyadii la gowracay walaa dakaata liljaraadi xayawaankii beriga ahaa inaga yidhi dakaad buu u baahan yahay mid baa markaa laga soo reebayaayo waxaa laga soo reebayaa ayixi walaa dakaata jaraadkii isagu dakaad iyo gawrac malaha laha ilaa limaalikin maalik agtiisa wuxuu leeyahay gawrac buu leeyahy gawraciisu waa maxay bimaa yakuunu qatla waxalla wixii dilid noqonaya in la dilaan la doonayaa buui maalikiin waxay leeyihiin jalaadkii ayixi gawrac leeyahay gawraciisu waa in la dilo qaabkaa doonta u dilaado hadaa kala go daa madaxa ka go xataa waxay yidhahdeen tu muxuu ahaye eh, aayar aayar dad baalasha ka goyso oo dee tan taas markaa marka dambe da u dhinta sidaa waad waad gowracdee waad waad cunaysaa marka markaa tadkiyo ayay markaa shardiyayaan jumhuurkii ma shardiyayaan baktigiisii caadiga ah hadduu sidiisa isaga dhinto iyadoo wax zakaada ku sameeyay hadduu sidiisa isaga dhinto waa la cunayaa waxay ladanaa miitataan bayli nolosha ma lagu cunayaa shaaficiyadu de waa loo cuni karaa bay yidhaahdeen xanaabiladuna waa xaaraan bay yidhaahdeen sida muctamadka isagiyo kalluunkiyo kalluunka laftiisa kalluunkii yaryaraayo kala adaan isagiyo nool aad ku ridi karaysa shaafiyadu way iska caadi weyn waa isku khilaafsany lakin muctamadka saasay ka dhigay qolyahan kalena xanaabiladuna way xarimay waa nooc tacdiib iyo axwileen maya ijmac baa lagu soo guuriyey bay xanaabiladu ibnu xasmi baa ijmac kusoo guuriyey bay idhaahdeen in aan nolosha lagu cuni karin laakiin dee waa weji dhaba madhabkii shaaficiyadoo muctamadkiiba ayaale waa lagu cuni karaa shaaficiyaduna ibnu xasmi way ka horreysay kol haddii madhabkii shaaficiyadu saa yahay ijmaacaas dee ma sugnaanayo wuxuu yidhi walaa dakaata liljalaadi ila limaalikin maalik agtiisa un mooyaane isagu markaa muxuu leeyahay bimaa yakuunu qatlaa baa lagu cunaya ayuu unoqonaya dakaad u noqonaya wixii dilid ah waa in la dilo wa sunat libili naxrun haddaba qaabkii iminka gawricu uu noqonaya buu ka hadlayaa wuxuu yidhi geeli waxaa u sunna ah naxri dhuundhow in markaa dhuunta lagu dhufto dabcan waa la jaraya de wii waxyaalaha soo socdan iyadoo la goynayo wancakasa ligayriha wixii geela ka soo haray cagsibaa baa u suno waa dhabhi dhabxi iyo naxri bay keli naxri waa in dhulta lagu dhufto dhabxina waa inuu xaggan sare ee maarata hunguriga qaybtiisa sare laga gowraco wey marka wixii ka soo hadhay geel waa lodii iyo arigii iyo fardihii iyo wixii kale la cunayeyba dabxi baa markaa u sunnaa walam yajuz libni anas maalik agtiisa maba banaana khilaafu daa sidaa in la khilaafo ilaa liman yudaru qof daruura hayso si kale u suuroobi weyday mooyaane geelii waa in dhuunta lagu dhufto buu leey si kale ku xalaaloobi maayo haddii sidii ariga loo gawracayo loo gawraco xaggan sare laga gawraco ma xalaaloobayo xayawaankii kalena sanaas dii isagana alcagsoo naxri lagu sameeyo ma xalaaloobayo aduu lo-da nadmiguma sheegin laakiin iyada labadaba way ogoli labadaba way ku xalaaloobaysaa oo iyada dabxigu waa u sunna bay leeyihin waajib ma ah laakiin kuwa kale waa waajib ibilkii naxri geeli naxri baa u waajibaya wixii kalena eh, waxa u waajibaya dabxi baa u marka looda laga soo reebo waa u sunna iyada dabxi gawrac ayaa iyada sunna wa naxrigii markaa iyada ay ku xalaaloobay laakiin xayawaanaadkii kale oo dee ah, fara badan bay iyagu banaynayaanbe wax alla yala waxaasoo dhan waxa ay ku xalaaloobayaan waa dabi marka laga reebo zaraafadii waa ka sheegay wuxuu yidhi walam yajuusu ma banaano libni anasi libni anas cinda bni anasi maalig agtiisa ma banaano khilaafu da sidaa in la khilaafo ilaa liman yudaru qofkii daruura ay haysi mooyaane waa ku qasbanaaday walizaraafatin ladayhi naxw zaraafadii magerigii isaga agtiisa waxa u sugan eh, naxri dhuundhaw oo markaa ayay iyadu lamid tahay xukunkii geela ayaad iyada siinaysa waajmacuu waxay fuqahadu isku raaceen cala aljawaas neefkii inuu bannaanaanayo in furiya haddii la gooyey alwadajaani labada buufle bay yidhahdaan wadaadadu markay fasirayaan laakiin waa labadan xididee dhinacyada ka yaale dhiigga badan ka soo baxo muxuu ahaa luqunta labada dhinac ku yaala marka neefka la gowraco dhiigga ugu badan laga soo baxayo labadaa xidid baa wadajaan la yidhaahdo markaa labadaa xidid hadii la gooyo maca xalqin wa meri iyo labadii hunguri kii cuntadu ay maraysay iyo kii hunguri cadka ahana eh, hawadu ay maraysay laba hunguri umada inu kala dhahnaa lakin afanaga xalqi iyo meri way keliy haddii marka afartaaba la gooyo inuu neefkaasi xalaaloobay khilaaf kuma jiro waa isku raacsan walilciraaqi abu xaniife agtiisa tarku fardin afartii in mid laga tago kuu doona ha noqdee lam yadir dhib ma keenin marka abu xaniif muxuu leeyahay afartii saddex ka mid ah waa in la gooyo asalkiisiibuu ka duulayaa isagu dabxi wuxuu arkaa afartaasoo la gooyaa dabxiya laakiin de asalkiisu waa kii lahaa had iyo jeer maarata aarkii waa kii marka xukmu kulli bay qaadanayaan wamaaliku minha lmari lam yactabir wamaalikun imaam maalik isagu lam yactabir minha kumuu tirinin kuwa daruuriga loo baahan yahay almaria kii cuntadu maraysa gurigan cuntadu ay marto xisaabta kumuu darin saddexda kale waa in la gooye buu saddexda kale markii la jaro ayuunbuu neefku xalaaloobayaa gurigii cuntada maraysa ama hala jar ama yaan la jar marka isagii xanafi waxay u kala duwan yihiin isagu saddex buu cayimayaa gaara ah. oo saddexdaba in la uu doonayo abu xaniifana wuxuu leeyahun saddex afartaa kamida ah, un hala jaro washaafici kalxambaliyi yaktafi bilxalqi wlmari'i walcaksu qufi wayaktafi washaafici shaaficigii kalxambali isagoo xambaligii lamida ah, yaktafi wuxuu ku kaaftoomayaa bilxalqi walmari'i labada labada hunguri ayaa eh, ay ku kaaftoomayaan labadan madhab ay tahay waa shaaficiyadii iyo xanaabiladii waxay leeyihiin labadaasaa ku filan oo iyagu yani dabcigii xaqiiqiga ahaa labadaasu ku xasilayaa bay leeyihin wixii marka dee aahaar iyo taas ay helaanna waa u xojaysanaya ilay eh, nusuustii nas qeexaya dabci maxaa noqonaya ma soo aroorin markaa in luqadii iyo laysula noqdo iyo aahaartii saxaabada iyo ayay markaa noqotay waxay markaa iyagu arkeen in labadaas ay markaa dabxi yihiin walcagsu qufiya salafkii qaarkood baa cagsigana laga soo guuriyey haddii labada xidhib la jaro labada hunguri aan la jarinba wadajeynka haddii la jaro inuu neefku sidaa ku xalaaloobayo oo dee waa kuwii dhiigku ka soo baxayey kolkaa marka waxa weeyaan gawracanna muhiimka waxuu ahaabay dhiiggan maaragtay neefka hadhowtooda jeemiska iyo xumaan ku noqonaya in laga sii daayo marka haddii labadii xidid la jaray qolyahaasi leeyihin u xalaaloobaya wamalikun abalahaa min alqafa wagayruhu cala alxayaati waqafa wamalikun imaam malik abalahaa baail buu ka dhigay dabiixadii min alqafa xaal markaa ay ka timid xagga dambe qadaadka haddii xaggii qadaadka laga soo gowraco neefki oo sidaasoo madaxiiba la gooyo ama dee saddexdii uu doonayay loo jaro wuxuu leey waa baatil camaliyaddaa la sameeyey waxaas waxba kama jiraan neefkaasina xaaraan weeye wa kayruhu isaga kayrkii cala alxayaati waqafa waqafa alamra cala alxayaa arrinka wuxuu ku xidhay noloshii oo deetana fain yasil haddii qofku uu soo gaadho lixalqihi xalqigii iyo de la rabay hadduu soo gaadho xayan neefkii oo weli xayaatadii mustaqiradii ay ku sugan ama ti aan mustaqiradahayn marka xanafiga lagu socdo yubax neefkaasi xalaal buu noqon marka jumhuurkii kale waxay leeyihiin waxaan eegaynaa un goormuu manxarkii madbaxii soo gaadhay meeshii gawrac uu ahaanay goormuu soo gaadhay baa leeyahay haddii neefkii weli nololi ku jirto uu soo gaadhay noloshii shardiga ahayd iyadoo ay ku jirto hadduu halkan soo gaadhsiiyey oo iyagii markaa gooyey dee waa dabiixo xalaal ah haddii laakiin isagiioo markaa naftuba ay kasii baxayso aan nool muctabara a noolay ay soo gaadho markaa iyadaa neef nool lagama soo qaaday wax baktiya baa laga soo qaaday wa ficluhu ficilkana daba uu sameeyey oo inuu xagga dambe ka gowraco makruuhun aw xirmun ama waa karaahiyo ama waa xaaraan oo wadaxa caddaaday shaaficiyadu waa xaaraan buu li yani ficilkii ayaa xaaraan oo yacsii sidaa inuu sameeyo waa tacdiib baa ku sugan markaa waa uu ku dambaabayaa laakiin neefkii dee xalaal buu noqonaya whakada اkhtilaafuhum fii rafcihi liyadihi qabla tamaami qaطcihi wahaakada waxaa saas oo kale lamida اkhtilaafuhum khilaafka ay fii rafcihi qaadidda uu qofku qaadayo liyadihi gacantiisa uu neefkii ka qaadayo qabla tamaami qacihi isagiioo aan dhammaystirin jaridii intii la rabay qofkii neefka gowracay de mararka qaarkood baa qof farsamadiisu fiicnayn baa wax gowracaya kolkuu xooga yar gooyo haddana mididii ama si kale u qabsay soranaya gacantii buu kor u qaadaya haddana uu ku celinaya markaa maalikiyada iyagu maxay leeyihiin hadii intoo uu maaragtay sidaas u qabto qayba jaro oo haddana gacantii kor u qaado ama mididii intuu iska dhigo utu kala goonto oo haddana intii kala gooyo waa bakti intan la rabo inaad hore iska raacisaan la doonayo markaa maalikiyadii halkaa waxay leeyiin waa xukmi jiraan qolyihii kalena maxay eeganayaan goorma markaad soo gaadhee ama mididii aad soo bedelatay ama ay sidaani dhacday ad ku soo noqotay weli noloshii ma ku jirtaa waa noloshii muctabarada ahayd ma ku sugan yahay mise kuma sugna hadduu ku sugan yahay ood markaa intii kala dhammaystirtay neefkaasi wuu xalaaloobay haddii kalena waa bakti wahaakadaa saasoo kale buu yihi weeye ikhtilaafuhum khilaafkii fuqaada u dhexeeyey fii rafcihi liyadihi gacantiisa uu kor u qaadayo qabla tamaami qacihi intii aanu dhammaystirin goyntii intii la rabay haddii uu gacanta kor u qaado haddana soo celiyo intii kala jaro saasay markaa isugu khilaafsan yahay maslada hore isugu khilaafsanaayo iminkana aaladii buu ka hadlayaa wixii wax lagu gowracayey ehm, dee aaladii wax goynaysay ee xadiidku oo sheegay maa anhala dama wadukira sm ullahi calayhi fakul maa anhala dama wixii markaa dhiigga daadiya oo soo boojin markaa de waxawe neefka markaa ehm, jiraaxaynay oo jarxi ku samaynayo afle wax kastoo afle oo goynaya xubnaha la sheegay waa la cunaya laakiin qaar baa lainoo diido kuibuu ka hadlay wuxuu yihi wadabxu lafa in lagu gowraco neefki jaaza way bannaan tahay ilaa lishaafici shaafici agtiisa mooyaane fa mancuhu tajallaa diidmada uu markaa isagu diidayo ayaa muuqatay lafa in wax lagu gowraco ma la ogolyahay lafuhu haddii aanay ilka ahayn ilku way noo soo socda ee lafihii kale ay yihiin shaaficiyadu way diidantahay qolyihii kalena waa ku xalaaloobayaa weyn afle la keeno neefkii lagu gowraco wuu ku xalaaloobayaa marka xadiidkii mafhuumka laga qaadanayo wa ama asinna fainahu eh, maaratay facadmun wa ama asinna tacliilka inta la yidhi iliga iyo iyo cidida waxbaha ku gowricina ayaa iliga markii deetanaa la tacliilinayay baa waxaa lagu tacliiliyay inuu laf yahay laakiin marka hore lama odrhanin laf waxba ha ku gowracin markaa qolyahan jumhuurku tacliilka may raacine halkan hore ila asinna waadufra oo waxay leeyihiin istinaa baa meesha la geliyey walistinaa micyaar lcumuum markaa labadaa la soo reeyey mooyaane wixii kale way gelayaan shaaficiyaduna waxay leeyiin ilka wixii loo soo reeya baa laynoo sheegayo facadmun baa la yidhi markaa lafihiio dhan halkaasay gelayaan famancuhu shaaficigu markaa mancinta cidaamtii ama lafihii u mancinayo ayaa tajallaa muuqatay walam yajuz ma banaano bidufri walasnaani ciddi iyo ilko in wax lagu gowraco wastani waxaad soo reebtaa mansuucan kii markaa gaar u baxsanaa yani laf meelik meelska yaalla oo neef aan ku oolin ama ciddi waxa gaar u baxsan oo aan xayawaan ku oolin taasi way bannaan tahay lada nucmaani abu xaniifa agtiisa walmaaliki maalikigu isagu yujiizu wuu bannaynayaa dufrigan iyo asnaantan aw yamnacu ama wuu diiday aw yakrahu ama wuu karaahaysanaya aw fasala ama sida abu xaniifu kala saaraya kulla daaragow waxbana may rajicin inta way sheegeen khilaafin unbay markaa ku dhaafeen markaa dee tarjiixii baa adkaaday qiyaasta ciddihii iyo ilkihii shaaficiyada iyo xanaabiladu ma ogola nahyiga daraaddeed xanafiyadu waxay kala saarayaan inuu xayawaan ku yaallo waxan iyo in gaar u baxsan yahay marka ciddi ciddidii ciddihii xayawaanka oo gaar baxsano baxsanoo ciddi weynoo de wax lagu gawrici karaa oo aan xayawaan ku ool waxbaa lagu gawrici karaa bay leeyihi sidoo kale ilig isaguna aan markaa xayawaan ku ool oo wax gawrici karaa waa lagu gawrici karaa bay leeyihi mansuuci bay markaa gaabu saaraya oo xadiidkii markaa waxay ku xambaarayaan waxyaalaha iyagu markaa waxa weye xayawaanka ku yaallo waxay leeyiin kuwaasi dee dhib bay ku keenayaan neefka gawriciisii kadeed bay ku noqonayaanba waxaana laga yaabaa inta la kirkirayo inuu neefka iska baktiyo laakiin taa gaarka u baxsanee de haddaad maaragtay soo qaadato dee xayawaan maaha waaweyn baa dee jira maaha xayawaanayka waaweyn oo markaa ilgooda wax ka wici oo gaar u baxsan haddaad keento waa waa caadi biili maalikiyadii imaamkii intaasoo qowl bay ka sheegeen way bannaan yihiin wixii lagu gawracay waa yani waxa wey waa xalaal iyo meena waa xaaraan laguma gawrici karo iyo karaaho laakiin karaahadu waa ilig duuna alcadm ama tafsiil bay gelinayaan sida abu xaniifa mansuuca iyo wixii aan mansuuc ahayn bay kala saarayaan marka adu e, malaha beytka si yaroo ka yar waadixsan ayaa loo dhigi karaayo wamalikun yamnacu aw aw sinan yuxil aw kulan aw munfasilan kullun nuqil taasaynu ka dhigi doonaa insha alla lakin waa macnuhu waa intii iyo karahdaasi maadaama ay ilkaho keliya tahay oona cidaamtii la socon e, in la yar waadixiyaa loo baaha waqasdu dabxin min shuruuطi tadkiya kada ligayri shaaficiyi tasmiya laa insaha wاظaahiri ma stahna waqasdu dabxin gowraca in lagu talagalay oo niya ay meesha jirto ayaa min shuruudi tadkiyati gowraca shuruuddeedii ka mid ah oo haddii qofku aan kuma talagelin neefan gowraco ee ay mididuna kaga dhacdo deetana ay midi afweynba tahay maalan ay kala goyso waxaas markaa gawrac ma noqonayo qasdigiibaa meesha ka maqan waa in markaa qasad uu jiray la doonayo in waxaa markaa la gowracayo inama alacmaalu biniyaat kada ligayri shaaficiyi tasliya wixii shaaficiga ka soo haray waxaa iyaguna shardi ahoo shuruuddii tarkiyada ka mida atasliya in bisinka loo qabto bismi illaahi la yidhaahdo laa insahaa maya haddii uu qofku ilaawo iyadoo iska xalaaloobay wاahiri ma stanaa aahirigu isagu waxba ma soo reebay wuxuu le kii ilaawo iyo kii kalaba dabiixadoodu baail bay noqonaysa khilaafkana waxaa dhalinaya aayadda walaa takuluu mima lam yudkar ism llahi alayh mima lam yudkar ism llahi aleyh maxaa logala jeeda shaaficiyadu waxay ku fasirayaan aayadihii kale inamaa xarama calaykum maytata wdama walaxma alkhinziir wamaa uhila bihi ligayr illah markaa walaa taakulu mima lam yudkar ismu llahi calayhi waxaa loola jeedaa maa uhilla bihi ligayr illah oo aayaddii muxaramaadka tirinaysay wixii aad tasmiyada ka ilowdaan ama aad tasmiyada iska daysaan lama odhanine markii muxaramaadka la tirinayay lama odhan maa lam yudkar ismu llahi calayh waxaa la yidhi maa uhilla bihi ligayr illah ama maa uhilla ligayr illaahi bihi wixii magac aan ilaahay ahayn loogu dhawaaqay ee tasmiye kale ay meesha soo gashay marka markan la leeyahay magaca ilaahay sheega yani waa wax kale ha sheegina magac kale oo shirki keena ha keenina weeyaan ma aha arrintu in bismi ay daruuri tahay meesha shirkigiiba ayaa la dafcinaya qolyahan kalena waxay leeyihin mayna bismi sideeda loo doonay aayaddaasi intay sheegtay waa halkeeda wixii aan bisinka lagu darina waa laga dabageynaya isagu muxaramaadka ayay ku biiraysaa bay leeyiin ibn cabaas baa isaguna ahar loo ism ullahi lisaani kulli muslim qofku hadduu muslimba yahay ism ullahi calaa lisaani carabkiisa bismiladi way iskaga taallaa haddaana xataa oo marka waxa weya wixii uu gowraco saasuu markaa tasniyadii caqiidadiisaasaaba ayaa ku filan taana markaa iyadana way kusii xoojisay qolyahan kalena may bay leeyihiin waxaa kaloo shafiyadii usii xoojinaysa wa acaamu ladiina uutu lkitaaba xilun lakum yahuudigii bismi odhan maayo bal way waxaa soo socdaba maalikiyadu hadday bismi lmasiix ku gowracaan hadal baa inoo malay maalikiyadu ay qabaan marka yahuudigii iyo nasraanigii aan bismi illaahi u odhan laynoo xalaaleeyey inaanay muslimka bismi illaahiisu waajib ahayn halkaaba ka qaadana weyley laa in sahaawi haddii uu sahwiyo oo ilaawo way isla ogol yihiin jumhuurkii in markaa akaadaasi ay xalaal tahay qofkii ilaawi tiisii la cunay dee rabbanaa laa tuaakhidna in nasinaa ahaaan aahirugu isagu mastafnaa ma soo reebi wuxuu leeyahay walaa takuluu mima lam yudkar ism اllahi caleyh wamaa lakum an laa taakuluu mima dukira ism اllahi caleyh mar kasta oo dabxiga iyo waxyaalaha xalaashaa la sheegayo magaca ilaahay lagama tago markaa wuxuu leeyahay sinaba u dhici mayso wa kownuhaa liqiblatin dabiixadu inay xagga qiblada u jeedo qad sunna waa la sunneeyadu ee waajib maho cidima waajibin iminkana wuxuu u gudbayaa daabixii qofkii wax gowracayay cidduu noqonayo wuxuu yidhi waxalla waxaa xalaala dibxu waa wixii la gowracayay dibxi waa madbuuxi wafadaynaahu bidibxin cadiim waxalla waxaa xalaal noqonaya dibxu ummati lislaam ummadda islaamku wixii ay gowracdaa xalaal weeye qof muslim uu gowracay waa xalaal waxaa u shardiya in aanu ugaar muxrim ahayn hadduu muxrim yahay wuxuuna ugaar yahay iyadu way soo socota xagga saydka inoogu iman doonta waxalla dibxu ummati lislaami qofkii ummaddii islaamka gawraceen wixii ay gawraceen xalaal wey wa caksuhum cabadat lasnaam kuwii asnaamta caabudayay iyo awsaanta iyo waxa la midka ah, kuwaasi waa cagsigoodo iyaga dabiixadoodu mar walba kadalmajuus majuus sideeduna saasa oo iyaguna dee ahlu kitaab ma aha oo acaamu ladiina uutuu lkitaaba baa lii wa abuu hawrin axalla abuu hawr wuu xalaaleeyey oo sunnuu bihim sunnata ahli lkitaab ayuu markaa qaatay laakiin dee taasi waxaa la yidhi waa xaggii jizyadee ma aha xaggii gowraca ma aha saas daraadeed axmed waa masalada uu ku galay isagoo abu thawr aada u jeclaa oo odhan jiray eh, isal qofka markuu su-aal la weydiiye isal fuqahaa isal abaa thawr ayaa masaladan waxoogaa wuxuu yihi huwa kasmihi fi hadihi masala abu thawr dootan thawr waa dibi mood kasmihi fi hadihi masala marka <laughs> waa waa dibi oo kale ayay de markaa noqonaysaa marka aada bu ayuu ugu inkiray waana masale uu la gaarma lakin isaga ladu shardi ba ku xidhayaayo in muslimun ilayhim kaana in muslimun ilayhimu kaana wakal waa haddii qof muslima u wakiisho ilada ii gowrac marka laakiin haddii ay tahay uun muxuu ahay isaga tiisi taa iyada la cuni maayo lakin haddii cidi u dhiibato qofkii muslimka yihahdo ii gowrac wuu u gowrici karaa waصaxa min ahli اlkitaabi lalcarab minhum kama lmuطalibi lahu dahab waصaxa min ahli اlkitaabi ahlukitaabkii iyaga gowracoodii waa xalaalo muslimiintii way cunayaan wixii ahlu kitaabku ay gowracaan de waacaamu ladiina uutuu lkitaaba xilun lakum weeyaan lalcaraba minhum kuwooda carabta a ah maya kamalmualibi lahu dahab sida imaam shaafici uu ku tegey markaa carabtoo keliya maahee waa kuwooda carabta iyo kuwo kaleba awliyaala wixii wakti diintaasi ay mansuuq ahayd galay weeyaan markaa wa min kitaabiyin yaxilu wamtanac lishaafici man bacda naskhin ittabac saasaynu ku bedelay wmin kitaabiyin yaxilu wاmtanac lshaaficiyi lishaafici man bacda naskhin itabac carabta imam shaafici wuxuu ku sheegayaa nasaara alcarab iyo kuwa inaan la cunaynin marka waxay calaamad u yihiin nasaara taasi uu diidayaa cid kasta oo diin mansuuqa qabsatay yacni towraad kuwa qabsaday ee ku soo biiray inay yahuud noqdaan wakti ciisa calayhi salaam uu soo degay laga yeeli maayo qowmiyadihii sidoo kale qowmiyadaha kiristaanka galay iyadoo diintii islaamku nabi maxamed alayh sala slam loo soo waxyeeyey bacd albictha nebiga alay sla slam bicadiisa kadib cid maaratay nasraan nasraani noqotay sida qolyahan hadda maaratay isticmaalkii kiristaaneeyey oo kale kuwaasi dabiixadoodu xalaal ma noqonayso dumarkooduna xalaal ma noqonayaan jizyadana hadalbaa ku jira iyado lafteeda in shaafeegama ogolo marka dumarkoodiina xalaal noqon maayaan gawracoodiina xalaal noqon maayo ayuu shaafici leeyahay qolyaha noocaas ee diin mansuuka qaatay wuxuu yidhi haddaba markaa eh, aahaarnida waa deliishanayaa cali iyo cumar iyo radi allahu tacala canhum iyo keyrkood ka soo aroortay ma maa nasaara alcarabi eh, biahli kitaab nasaara alcarabku ahlu kitaab ma aha saas kale aahaartaasi markaa iyadana uu xujaysanaya laakiin qolyihii kale qof haddii qofku kitaabi yahay islaamnimana aanay uga horreynin oo aanu murtad ahayn maaragtay way iska aqbalay waصaxa min ahli اlkitaabi lalcarab minhum kama lmuطalibi lahu dahab wa sharطuhum lilasbaxiyi an yaxil dibxun lahum laa lilyahuudi kalibil wa sharطuhum waxaa shardigu haddaba ahlukitaabka lilasbaxiy asbaxiga agtiisa imaam maalig agtiisa waxaa shardi a an yaxilla dibxun lahu waxaan ay gowraceen iyaga inuu xalaal u yahay oo iyagu ay xalaashadaan laa lilyahuudi kalibil laa kal ibili lilyahuud waa inaanu ahayn sida geelii yahuudda oo kale geeli yahuudda waa ka xaaraan oo yahuuddii waxay aaminsan geelin xaaraan yadda waa ilaa maa xarama israa'iilu calaa nafsi min qabli an tunazala tawraa iyagu cala aladiina haaduu xaramna kula dii dufr marka waxyaalihii iyaga laga xarimay ee iyaga xaaraanta ka ahaa hadday gowracaan buu leeyahay dee iyagaba xalaal umay ahayn marka inagiina xalaal inoo noqon maayaan ila wa acaamu aladiina uutuu lkitaaba baa l acaamkoodana wixii xalaasha ahaas saasuu leeyahay laakiin qolyahan kale waxay leeyihiin waxaasoo wada mansuuq xaaraanta iyaga xaaraan ka ahayd iyo waxyaalahaas dib waa la nasakhay diinta islaamkaana nasakhday iminkana geeli cid walba waa u xalaal markaa kolkii ay gowracaan xalaal buu inoo noqonaya wa canhu ayضa anahu laysa yaaxil in wukiluu min muslimin falaa yakil wa canhu ayضan waxaa kaloo imaam maalik laga soo wariyey riwaayo odhanaysa annahu laysa yaxilu inaanu xalaal ahayn in wukiluu wixii ay gowraceen inaanu xalaal ahayn in wukiluu haddii la dirsaday oo min muslimin muslim xaggii laga dirsadee falaa yakil qof muslimi isagu yaanu yahuudi wakiilanin haddii muslim uu wakiishu ii gowraca yidhahdo ahlu oy u gowracaan xalaal maaha waa qowl imaam maalig uu leeyahay oo daahirka aayadda wa طacaamu aladiina uutuu lkitaaba raashinkooda idin xalaala baa leeyahy laakiin kiina iyay idiin qalayaan meesha kuma sugna markaa ka iyagu qashaan ayuun baynu inaguna la cunaynaa laakiin iyagii inay inaga noo qalaan ma imanayso laakiin de waa ka iyagu qashaan hadday cunayaan kainoo qaleen kama sii awlaysan oo ismalmasiix bismi lmasiix hadday yidhahdo saa ku gowracaan ama bismi ciisa ama bismi saliib waxaa hadday sheegaan yamtanic mamnuuc buu noqonayaa ligayrihi wixii maalik ka soo haray agtiisa wa cindahu lkurhu tubic maalikiyada agteedana karaahu yaa la raa ismulmasiix wixii ay ku sheegaan dee waa xaaraan bay jamaahiirtu leedahay oo maa uhilla bihi ligayr illaah weeyaan maalik ibnu qaasi baa waxaa la weydiiyey waatan ahlu kitaabkee cuntada inay noo xalaaleeyeen hadday bismi lmasiix wax ku gowracaan ama bismi ciisa ma cunaynaa deetana waa mudawanada wiil saxnuun baa weydiinay deetana wuxuu yidhi maalig halkaa waxba kamaan soo xafidin laakiin waxaan ogahay inuu wuxuu karaahiyaystay wixii ay ciidahooda u gowracaan in la cuno wuu karaahiyeystay tana baan u arkaa saasuu markaa yii marka kutubtoodii horena badankeeda saasaa ku qoran inay karaahiya u tahay bismi masiix waxay ku gowraceen laakiin qolyahan dambe mukhtasarkhaliilka iyo sharaxaya iyo sharaxda dambe masalada suuraynteeda aad bay isugu khilaafsan qaarkood waxay leeyihiin waxaa laga hadlayaa uun waa wixii ay ciidahooda iyo ay ula niyoodeen inay maaragtay waxa weeyaan ciise ka kaga kaaistaan ilahay ugu dhaweeyo ee maaha wixii ay bismi lmasiix yidhaahdeen qaarkood waxay leeyihin m waa marka ay magacii ilahay iyo magaca ciiseba sheegaan bismi illaahi wasmi lmasiix markay yidhaahdaan hadday ismi lmasiix oo keliya sheegaan xaaraan buu noqonaya kaasi ma banaan markaa bal suuraynti qolyahan dambe waa isku khilaafsan yihiin laakiin madhabkoodii masaladaasaa ku qoro wuxuu yihi wain yusamu sma lmasiixi yamtanic ligayrihi wa cindahu lkurhu tabic wa dabxu murtadin qofkii murtadkaa ah, gowriciisu laqaa waa laqwi markaa wuxuu gowracay neef baktiyay buu noqonaya laakiin yaraa isxaaqu isxaaq ibn rahawi wuxuu arkayaa an yajuusa inuu xalaal noqdo in tanasara haddii uu kiristaan noqday dee yahuudgan waa lamid mule oo wuxuu leeyahay eh, qofkii qolo tawalliya iyagu unbaa kiristaankii ku biiray iyagii uunbaa uu la axkaam noqonayaa saasaa markaa isxaaq ibnulmundir uu ka sheegay keligiina maaha awsaaci laftiisa inuu isaguna sidaa qabay ayaa ku sugan awsadka ibnulmundir iyagu markaasaas lakiin maarata jumhuurku nimankan mar haddii aan diintiiba loo daynayn oo naftiisii aanay badbaaday markaa kitaabkii la xukun ma ah wa sharu hayri shaafici caqlun shaafici wixii ka soo haray shardi waxay ka dhigayaan qofku inuu garaad leeyahay wax kala garanayo oo miyir qabo qof waalana ahayn qof yaroo aan tamyiis lahaynna aanu ahayn ilmihii yarayd hayrumayiska ahaa gawriciisii ma asaxay qofkii waallaa ma asaxayo falan yasixa ka asixi maayo min iflin ilmo yar oo khalaa ka madhnaaday caqligii weeyaan oo marka mumayis ba waman yujanu iyo kii waa laa ee waashay kama asaxayo gawracu laakiin shaafici muxuu leeyahay mutlaqulqasdi de waa iyagu qasdi ma laha bay qofkan marka mar haddaan qasdi iyo niyadiisi aanay asaxayni gawraciisii ma asaxayo laakin shaafici halkan mutlaqulqasdi buu ku kaaftoomayo niyo dhamaystiran ma shardeeyaan dee waxay leeyihin ilmaha yari ujeeddu wax ku sameeya ujeeddadiisaasi ma inta badan yaanay muctabar ma ahaani laakiin haddana ujeedo ayuu da wa ku sameya wuxuu doona u qaataa meeshuu doona u dhaqaaqaa kawaalana waa saas oo kale marka aslu lqasdi ayaa halkan nagu filan bay leeyiin dee taasaaba lagu badbaadayaa de marar fara badan waa ninkii waalaa inuu arigiiba la dhex gala dahay marka haddii la yidhaahdo waa waa xaaraan dee reerkaa kasaaro weyn baa ku dhacay laakin lada nucmaani saxa minhumaa in yacqilaa tasliyatan falyuclama abu xaniifa waa soo dhoweyey laakin lada nucmaani abu xaniife agtiisa saxa minhumaa labadan waa ka asaxayaa in yacqilaa tasliyatan hadday bismi illahi ida fahmayaan oo ay maaratay inay u qasdaan oo ay bismi illaahi ay maarata intaa ay fahmayaan waa markaa ka asaxaysaa markaa markaa iska shaafiye ad waa isku wa fi lmuxalla muxallaha waxaa ku sugan hadru darxi isiba kii carruurta ahaa ee aan qaangaar ahayn wixii uu gowraco inuu hadariska yahay mar haddaanu ahlu tasarufba ahay wa hadru dabxi muctadin qad qasaba iyo sidoo kale kii muctadiga ah ee xadgudubka sameeyey wax intuu xoogay gowracay markaa isagu muxuu shardiyayaa buluuq buu shardiyaya horta buluuq cidinama shardiyay sug baa shardiyaya buluuqina wuu shardiyayaa qaangaarkii buu shardiyayaa waxaa kaloo uu shardiyayaa qofkani inuu ma'duunu lahu fi dabci yahay ama markaa maalkiisii wax inuu yahay ama qof loo idmay inuu yahay laakiin haddii intuu qofku waxxabo uu gowraco uu qasho ama intuu xoogba ku qaado uu qasho waxaas markaa waa bakti oo markaa la cuni maayo laakiin jamaahiirtii waxay leeyihiin maya ninkani wuu dabaabay laakiin dee aljahl munfakar arrintuna waxay unoqonaysaa hal inahyu yaqtadi lfasaad waa sidii asala fi daari maqsuuda iyo waxyaalahaasoo ayay la guruub tahay lakin halkan maa xanaabiladii dee neefkani wax markaa loo xarimo ma mma sheegayaan marka qofkii wuxuu dhacay gawracay ama wuxuu soo xaday gawracay neefkii xaaraan ma noqonay e isaga isagu inuu cunaa ma u xalaalba mise uma aha waa baabka de shaaficiyadii iyo ma ogola qolyihii lahaa ma milkiyayo waxaa la isku haystaa neefkii markuu gawraco miyuu milkiyaya mise ma milkiyaya isku haystaa madaahibtu oo qola waxay leedahay saasuu ku milkiyo isagaabale oo halkay markaa deetana shaaficiyadu maalikiyada ay kulahayn ka warrama hadduu kii soo weeraro lahaa ayuu yihahdo waan qaadanaya waa milkigiisii inuu difaacle xaq ma u leeyahay oo haddii markaa eh, haddii eh, maaragtay ay noqotaba inuu dilo xaqlihii ninkii inuu dilo baneeya u yidhaahda hadduu isku dayo xoog kaga qaato ila waa wixiisi aa tirahda adu waa markay fuqaadu ay maarata munaadaroonayan wax badan baa lasoo aroorinaya laakiin eh, ma qabaan markaa maalikiyada ee shaaficiyada iyo xanaabilada iyo ma qabaan in noqonayso laakiin eh, neef sidiisa waa u xalaal oo dadkii caadiga ah bakti kama noqonayo lakiin isagun baan cunaynin bay kitaabu sayd yusaadu waxshiyu wainsiyu sharad wاthani cinda almalikiyi lam yusab wajaaza saydu bimuxadadin jarax in kana mima lidakaati qad salax laa bimuhaqalin walilawsaaci waahli shaamin laysa da mtinaaci laa bimuhaqalin walilawsaaci waahli shaamin laysa da mtinaaci wma ymut binaxwi xablin lam yubax wاlxasanu اlbصri axalla in jarax waxalla in yucqar binصbi minjali fii shabakin lilxanafi wاlxambali wajaaza bilkalbi wacinda axmada imnac bahiiman khaalصa ay aswada wajaaئizu bkuli daarin saa'idi mila الطuyuuri lisiwa mujaahidi mucallamin mustarsilin id yursalu munzajirin bالzajri laysa yaأkulu wmaliku ajaazahu wain akl wda ligayr الshaafici fi الطayr xal walinzijaaru khuصa bالsibaaci wafi الطuyuuri an tujiiba اdaaci wafi الsibaaci tarku aklin kaafi can gayrihi fi madhab الأxnaafi washarطu qasd الصaydi ثuma الtasmiya kamili ma calimtahu fi tadkiya وأxmd bالsahwi lam yusqط huna walaysa sharط الصaydi an yucayana fain yucayin faaصaaba aakhara yaأkulhu غayr الmaliki bila mira wاlxanafi kaاlmalikiyi lam yuxil ma saadahu ljaarixu bacda ma shugil wamudriku lmasiidi xayan falyudak walaa yajuuzu laklu minhu in tarak walow lifaqdi aalatin waqad nuqil linakhaci yugri lkilaaba kay tuxil wain yushaarik jaarixan maa lam yubax nasiibuhu fakuluhu xirman wadax waman yajid saydan wamaa bihi ahar ligayrihi yakun liaxmed alaqar lishaaficiyi washarطu xilli maa casab lilaakarayni an yajida fi alab fain yabit leylan famaalikun xadar wacanhu da fi sahmi gayru muctabar wajarxu naxwi lkalbi sharطun falyucad washaaficiyi ahmalahu fi lmuctamad wmaa yamut bizucri minhu lam yubax bilaa khilaafin fiihi fi ladi ittabax wain yaquda sayfa nisfayni uki kdaka in abaana ra'sahu yaxil wain yubin cudwan siwaahu xaruma dalcudw laa siwaahu fi ma culima ila ida kaana calayhi ajhaza faaxmedu washaaficiyu jawaza waxalla saydu man dakaatuhu tasix wamaaliku sayda alkitaabi lam yubix wamaytatu maa saada muxrimun yual walilxalaali shaafici qidman axal asayd imikana waa ugaarsigii ayaa laga hadlay sayd mar waa ugaadhsiga waa ficilkii marna waa ugaadha laftii laakiin sidiisa sidiisa waxa weeyaan waa waa ficilkii oo saada yasiibu saydan kadib baa markaa mafcuulkii mafcuul bihigii oo masiidka ahaana isagana sayd la yiri wuxuu uhi yusaadu waa la ugaadhsadaa waxshiyun duurjoog wa insiyun sharag iyo insigii ama dabjoogta kii ahaa ee baxsaday baxsadka noqday wathani kan dambe waa insigaasi shaaridkaa cinda almaalikiyi maalika agtiisa lam yuusad la ugaarhsan maayo wii uga dha ku alaalobs ku xalaaloobi maayo waxyaalihii waxshiyaadka ah ee duurjoogta ah ee dadku aanay tarbiyeynaynin markii la ugaarsado oo shuruudaha soo socota laga helo xalaal bay saa ku noqonayaan xayawaankii insiga ahaayee dabjoogta ahaa ee bani aadamku ay dhaqanayeen mararka qaarkood neef baa baxsanay oo sidii markaa ugaadhoo kala noqonaya kaa markaa in haddaba sidii duurjoogta loo ugaadhsanayo loo ugaadhsado ma ku xalaaloobaya cinda aljumhuur haa oo dee waxay deliishanayan xadiidkii awrkii baxsaday iyadoo markaa safar lagu jiro ee nebiguna u lahaa ina min hadihi bahaayimi awaabida ka awaabid ilwaxsh waxyaalo fakanayaa jiro yani waxa weyaan duurjoog oo kale noqonaya markaa sidaa ku sameeya kaasay markaa ay deliishanayaan qolyaha markaa maalikiyadu iyagu mid walba asalkiisa unbay u raacay marka waxay leeyihiin eh, kol haddii aan sidii caadiga ahaydee loo gawrici karaya aan loo gawricin ma noqonayo wajaaza saydun bimuxadadin iminkana xaggii aaladii ayuu ka hadlayaa wajaaza waxa bannaan saydun ugaarsi bimuxadadin wixii afle in wax lagu ugaarsado leeb iyo wax lamido afle in lagu ugaarsado way banaantay afkaa muxadadkaasoo jaraxa jaraaxaynayo nabad ku samaynaya meesha in kaana waa haddii uu yahay mimaa wixii qad salaxa u suubanayay lidakaati gawraca caadiga alla wixii u suubanayay haddii uu yahay ayay markaa u banaananaya maxaa meesha lagu saaraya waxaa lagu saarayaa dee dufrigii ciddidii iyo waxaasaa markaa meesha lagu saarayaa in kaana mima lidakaati qad salax sidoo kale laa bimuaqalin muxadadkaagaas ku baxay wixii markaa culays wax ku dilay dee kaasi markaa laguma ogaala ku tuurto iyo wax lamid ah iyo bud aan maaragtay lahayn afku wax ku dalooniyo inaad markaa shayga ku tuurto markaa kaa ku disho sidaa isaga xalaal ku noqon maayo xataa warankii haddii uu de balliciisa ku dilo waata markaa xaaraanta noqonay laa bimustaqarin walilawsaaci awsaaci waxaa u sugnaaday wa ahli shaam reer laysa da mtinaaci arrinkaas mid mumtanic noqonaya ma ahi iska banaany awsaaci iyo makxuul iyobaa laga sheegaa iyo qolooyin ka horreeyey oo salafkiiba ah camaar ibnu iyo cabdiraxmaan ibni abi layla iyo ibnulmusayib iyo baaba uu markaa ka sheegay ibn lmundir ibnu xasmina xataa saxaabo kale salmaan alfarisi iyo abudarda iyo fadalat ibnu cubayd iyo ibnu cumar iyuu kasoo guurinay yani waa micraadka wixii markaa waranku balliciisan ku dilo iyo waxa la midki in markaa uu iska xalaal noqonay laakiin jumhuurku ma ogola xadiiskuna waa udiiday xadiiska saxiixan ku jira wamaa yamut wixii haddaba de meel ugu xidhay oo deetana intuu galay dhuunta ama qoorta luqunta iskaga maray oo deetana saa ku dhinta ee munkhaniqa noqda lam yubax xalaal noqon maayo wlxasanu lbasri xasanulbasri axalla uu xalaaleeyey in jarax hadii uu nabar ku sameeyey xadhig oo deetana nabarkii u dhinto wuu xalaaleeyey laakiin jumhuurku waxay leeyihiin waa munkhaniqo wey waxalla in yucqar haddii nabar lagu sameeyo yani wa la jaraaxeeyo binasbi minjali minjalkaasi beeralayda ayuubaa da taqaano kolli way ku kala magacduwanaanaya annaga xaggayga majaan laga idhaahdo marka waa hal yaroo soo laaban weeyaan oo had geedaha yareelay waxaa lagu guuyo marka majun baa tidhahdaa mise wax kale majada lafteeda minjal untahay baan umalaynayaao la yar taxriifiyo laamka in laga tuuray nuunka in laga yar dhexsaanay oo markaa afcarabigaas markaa laga keenay marka minjal iyo wax lamid ah oo la taagay haddii neefka markaa wax lagu dhaawaco wuu xalaaloobayaa minjalkaasoo fii shabaki dabin meesha la dhigay hadii isagana markaa bahashana lagu sameeyey deetana neefkii markii uu galay ay markaa bahashii kala goyso neefkii oo uu sidaa markaa ku dhinto de markaa waa la cunayaa bay yidhaahdeen waa ayo qolada odhanaysaa lilxanafi walxambali xanafigi iyo xambaligii baa taa oqon oo markaa de waa sidii leebkii oo kale u meynay kol haddii san u dhaawacay laakiin qolyahan kale waxay ka eegayaan waxay leeyihiin meeshan dabin baa la dhigay baashana waa lagu sameeyey kolkanuu neefku gelayo adiga waxa alla wax ficiloo xaggaaga ka yimid ma jiro qasdigiiba meesha ma yaalo markaa dabinkana waa loogu taga inu wax kuu qabto wixii kuu qabtana waa inaad adigu gowracdo marka waxay maqduur caleyhi uu isu bedelay shaygii markuu shabakadii galay maqduur caleyhi uu isu bedelay xayawaankii maqduur caleyhiga ahaana dee in caadi loo gowraco ayuunbuu ku asaxay laakiin majo meesha doonto kaga dhacay halka doonto caloosha kala goynaysa ayuu ku xalaaloobaya sax maaha bayne waxalla uu xalaaloobay buuri in yucqar binasbi minjalin fii shabakin haddii lagu eh, lagu dhaawaco neefkii majo iyo wax lamid aho lagu taagay shabakad lilxanafi walxambali waxaa loola noqonaya wajaaza bilkalbi aygii in lagu ugaadhsado way bannaan tahay wa cinda axmeda axmed agtiisa imnac waxaad diidaa bahiiman khaalisan madow saafiya bahiimkiibu kuusii rasuul aswadaygu aygu yaanu madoobaan buri maaragtay ay xanaabilidii leeyihi maxaa yeele kalbi laswad shaytaan marka inaad shaydaan ku ugaarhsato dee sax ma aha laakiin jumhuurku waxay leeyihiin mukallimiina waad aayadu tiri markaa eh, dee shaydaan sidiisa u ahaadee waa lagu ugaarhsan karayahay waa caadigeey wajaa-isu waxa uu kale uu ku bannaan yahay bikulli daarin wax kasta oo yani waxa weeyaan weeraryahan leedaana dariya waxaweyaan wuu erhiday weeyaan marka shayga weliba sida ba-an qofku shaygu u weeranaya ku maman yahay ayaa loo isticmaala marka bikulli daarin waa wax kastaoo wax hujuumayo wax weeraraya oo saaidin ugaadhsanaya oo maarata waxa wey waa lagu ugaadhsan karaa yacni waa xayawaan kasta oo sidiisa jaarixa oo de wax ugaadhsada oo marka waxa weeyaan daarin iyo saaid labada midood dee kugu filan waa ku filan tahay oo ku bannaan tahay mila uyuub sida shimbirihiiba xataa shimbirihiibuna wax ugaarhsanayay weeyaan ee wax eryanaya wax weerarayay kuwaa laftoodana way ku bannaan tahay lisiwaa mujaahidin lakin marka shimbiraha la joogo mujaahid isagu duyuurta ma ogola oo aayaddu mukadibiina unbay tii buu leeyahay alyawma uxila lakum ayibaat wamaa callamtum min aljawaarixi mukalibiina marka aya de kelbi xayawaanaadka sibaacdana waa loo isticmaalaa marka waxaa sibaacdaa mooyaane uyuurtii ma soo gelayso ayaa mujaahid laga sheegay keligiina maaha isaga iyo ibn cumarba waa laga soo guuriyey wajaaizun wuxuu ku bannaanyay bikulli daarin saaidin buu ku bannaanyay mila tuyr wey mucallamin halkii hore adna ka nactiyanaysaa jaaizun bikulli daarin saa'idin oo mucallamin la tababaray tababarkii markaa kusii sheg wuxu uhi mustarsirin id yursalu marka la diro dirmaya munzajirin bizajri celintana ku joogsanaya oo munzajir soo joogsanaya marka la soo celiyo ee loo dhawaaqo laysa yakulu wixii uu qabtayna aan cunayn intaa marka la ysla helo waa mucallam markaa kaasi markaa tacliim wixii uu qabto markaa waa la cunay wamaaliku ajaazahu maalig wuu baneeyey wain akala hadduu dano haba cunee kol hadduu mucallam yahay mucallamkiisa wuxuu ka dhigaya markaa an yastarsila idaa ursil wayanzajira idaa sujir markaasuu saw ka dhigaya ama inuu wax ka cuno waa caadi bu le lakin de naski ayaa tilmaamay haddii uu wax ka cunay inaan la cunayn jumhuurka markaa halkaa kala yihahda wadaa ligayri shaafici fi ayri xal wadaa kan ah kaa wax ka cunayo inuu xalaaliya maarata wadaa kan wax ka cunay yani maaragtay wixii uu qabtay cunaya al xalaal buu noqonayaa ligayri shaafici ciddii aan shaafici ahayn fi ayri marka shimbiraha la joogo oo xanaabiladii iyo iyo maalikiyadii waxaan jeeda xanafiyadii ma shardeeyaan shimbiraha marka la joogo inaanay wax ka cunin oo malaa waxay leeyiin sida badan wax buu ka cunaa oo caadadooda saa laakiin shaaficiyadu sidii aygiba la yii duu wax ka cunaya yaan taagan loo yiri ayuunbuu kanee la mid yahay waa inaanu taaban walinzijaaru soo joogsida marka loo yeedo khusa bisibaaci waxaa lagu gaar yeelay dugaagga wa fi uyuuri shimbiraha an tujiiba daaci inay markaa qofku yeli ay u timaado kalimu joogsanaya dee markii joogsada waa joogsan inuu da kuu yimaado maaha maxaa la doonaya markaad u yeedho inuu ku yimaado oo xaggaagii uu imanayo ayaa markaa la doonaya wa fi sibaaci dugaagga ama bahalaha lagu ugaarhsanayo tarku aklin kaafi can hayrihi fii madhabi alaxnaafi tarku aklin in aanu waxba ka cunin wixii uu qabtay ayaa kaafin ku filan can hayri waxyaalahan kale marka la dirayo dirsamayo marka la joojiyo joogsanayo waxaad shardi mahabayay waa in la baro marka uu qabto shaygii inaanu cunin marka shaygii uu qabto hadduu cuni waayo oo dhowr shay saas la arko baalkaas waa tababarayahay uma baahno markaa waanta lakiin la diro dabcan waa loo baahanayaao haddaan la dirin isagu iska dirmo dee waa la cunayaa ma laha lakiin xaggii tacliimtii ayay leeyihiin irsaalkii insijaarkan iyo istirsalka waxaa ma eegin wafi sibaaci tarku aklin kaafi can gayrihi fi madhab اaxnaaf wshardu shuruudii marka halkan wuxuu ka gelayaa wixii markaa la ugaarsiiya ama ficilkii washardu shardigu waxa weye qastu sayid sayidkii da in loo qastay oo lagu talagalo la niyeeyey uma tasmiya haddana bisinkii kamili maa calimtahu fi tadkiya waa qaabkii aad usoo baratay oo kale markii gawraca gawraca markii laga hadlayay shuruuddu sidii ay ahayd bay halkan tahay shaaficiyadii waxay leedahay tasmiid waajib maah waa sunne qolyihii kale waxay leeyihiin waa waa waajib laakiin sahwigii iyo nisyaankiibaa loo ayaa loo ridi karaa laakiin muxuu ku yidhi wa axmedu bisahwi lam yusqit huna axmed halkan saahibii waxba kama dhaafin wa axmedun axmed lam yusqit bisahwi saagii ridin tasmiyada huna halkan maxaa yeelay axaadiistii ka hadlaysay oo dhan ida arsalta kalbaka almucallama wadakarta sma allah ida armayta bisahmika wadakarta sma allahi mar walba saasaa loo daba dhigaya farqina markaa sheegeen kale oo waxay gawrici wuu fara badan yahay deetana ilowgii baa badanaya laakiin ugaarsigii ma badna deetana isaga markaa cusru maarata cumumulbalwa meeshaaba taalabay walaysa shardu saydi an yucayana shardi ma aha shardiga ugaarsiga ma aha in wixii la ugaarsanayay la cayimo yani maalan koox meel yaacaysa baad rabtaa inaad wax ka ugaarsato inaad mid beegsato mid cayiman aada beegsato oo mid maarata aad cayintaa shardi kuuma aha waxaa inaad kusii dayso un xabadiga kugu dhacba dee aada qaadato way oo fa asaaba aakhara kii uu beegsanayay maaha mid kale uu la helo yakulu wuu iska cuni kayrulmaaliki wixii aan maaliki ahayn bilaa mira buran la-aan maalikigii halkaa cuni maayo oo qaacidadii bay ku socdaan dee waxa weeyaan mashturia lahu lqasdu mashturat lahu niya fa akhtaa fiihi baal wixii mardii niyada loo shardiyo oo niyada aad si qaldan u niyeyso wlxanafi kalmaalikiyi lam yuxil maa saadahu ljaarixu bacda maa shugil walxanafi kii xanafiga ahaa kalmaaliki isagoo maalikigii lamida lam yuxil lama xalaalaynayo maa saadahu ljaarixu jaarix waaan maaragtay neef kalaad ku ugaarsanaysa w waa aygi wii lamidka ah jaarixna waa la jaarixana waa la ydhaha xayawaankana aad ku ugaarhsanaysaa wixii uu qabto ee uu soo ugaarhsado bacda maa shugila mar la kadib waa dirtay dabeetna wax kaloo ku mashquula kadib baa dan aysa sii soo qabtay maalikiyadii iyo xanafiyadii waxay leeyihiin neefkaa lama cunayo sababtuna waa maxay adiga ficilkaagi u dhammaado kolkan u wax kale ku mashquulay o dhinac kale u beele uu hawshan kala galay ficilkaagii uu buray madii diristii meesha ka baxay markan dambe uu dhaqaaqay isagaa isdiray adigu maa dirin markaa de meeshuu ka baxayo marka xanafiyadii eh, maalikiyadii eh, shaafiyadii iyo xanaabiladi masaladaa kama hadlan intaan anigu ka arkay masalada marka nadmiga aan qorayana lam aqif cala masala cinda shaafiya walxanaabila imikana aad baan u raadiyey masalada meel ay ku sheegayaan hadduu shay baalkii mashquulo oo haddana uu dhaqaaqo eh, maxay noqonaysaa meel ay ku sheegayaan ma laakiin de waxaan malaha shaki geli karayni haddii wakti dheer kadib uu maaragtay eh, wax soo qabto intuu muddo iska joogay oo iska meeraystay oo mar dambe isdiro inaan taa cidina odhanaynin hala cuno waayo qoladu waxay wada shardeeyaan inaad adigu dirto waxana ficilkaagii yahay oo adigu aad dirtida waa la wada shardeeya marka waxa u laga eh, baadhid u baahan karta hadii in yar uyam waayo xanafiyado kale waxay ku saabaan haddii kaadi u bayro oo kale ama istaago iska kaasho oo haddana kadib uu dhaqaaqo lama cunayo marka bal hadii wakti yaroo kooban uu dhinac u yar baydho ama wax yar sameeyo miyaa la cuni mise la cuni mataha la fiiriyo shaaficiyadu waxay ka hadlaan adigoo ugaag u diray haddii intuu soo jeesto tu kaloo xaggan jirtay uu raadiyo ma la cunaya mise lama cunayo taasay khilaaf geliyaan oo imaamulxaramadu ay yidhahdaan lama cunayo ma lagu istidbaar taama sameeyey marka dee haddaba maba joogsanba uu soo jiirayo inoo dhinacan buu kacay marka dee kii istaagay ee mashquulay inaan isagana la cunayn way u badantay wlxanafi kalmalikiyi lam yuil ma lam yuxil yani ma xalaalaynayo wey maa saadahu ljaarixu jaarixaasi wixii uu markaa ugaarsaday bacda maa shugila intii la mashquuliyey kadib wmudriku lmasiidi xayan falyudak walaa yajuuzu laklu minhu in tarak walow lifaqdi aalatin wamudriku lmasiidi xayawaankii la ugaarhsaday qofka soo xayan xaal nool isagoo nool qofka soo dul joogsada falyudaki ha gowraco haddii kale u banaanaan maayo walaa yajuuzu laklu minhu inuu wax ka cunaa banaanaan mayso in tarag hadduu iska daayay ilaa intuu dhimanayo neefkii buu xayaato mustaqira ah buu ku soo gaadhay nolol buu ku soo gaadhay noloshii muctabarka ahayd markaasuu iska dul joogo walow lifaqdi aalatin xataa ka tegidda uu ka tegayo gawracu haba noqdo inaanu wax ku gowracaysa mididii uu ku gawraca toorkii uu ku gawracan lahaaba ma hayso wuu iska soo dul istaagi wuu iska dul taagnaa ilaa intii neefka ay naftu ka baxaysay waa xaaraan waa bakti weeyaan oo miyaanu kale macduur ahayn aan waxba sidayn waxaa laleeyahay may markiis hore muqasir ma yahay isagoo waarsan in xaggila toorri ka dhig waa inuu wixiis haysto qalabkiisu dhamaystiran yihin oo markii waxa weeya neefkii loo qabto ama maarata de wuxuu ku birayn lahaa waa inuu haysto marka taasaaba taqsiir waqad nuqila waxaa laga soo naqliyey linakhaciyi nakhaci waxaa loo soo naqliyey yani laga keena yuqri lkilaaba ayaduu ku diraya kay tuxilasa ay u xalaalayso eygi iyo wixii markaa markii horeba u qabtay ayuu ku dirayaa si ay markaa u dilaan deetana marka ay dilaan wuu iska cunaya saasuu markaa isagu uu yihi nakhaci iyo xasanulbasrina isaga u ku waafaqsan yahay laakiin qolyihii kale jamaahiirtii arintaa ma ogola waxay neefkaasina baktigu noqonaya waa xaaraan wain yushaarik jaarixan maa lam yubax halkaas aynu joojinayna wsal allah wasalam calaa nabiyina maxamedin wallah